bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wالصlaaة وaلsalaam عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا ilى ywm الdin qala اlmuأlif raximah اllah addars الsadis darsiga lixaad waxa uu ka warrami doonaa ama uu ku saabsan yahay racyuhu alghanama raaciddii rasuulku uu raacay calayhi salaatu wasalaam adhiga wa safratuhu luulaa iyo safarkiisii ugu horreeyey ee koobaad ila shaami ee uu ku tegay shaam markaa laba qodob buu dersigani koobsanayaa sida cinwaanka ka muuqata qodobka koowaadi waxa weeye raacitaankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii uu adhiga raacay ee uu ilaalin jiray reemaka qodobka labaadna waa safarkiisii koowaad ee shaam uu ku tago kaana sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa fii sikarihi yaraantiisii yarca alghanama mid adhiga u raaca liahli makkata maka ehelkeedii biujratin nushqaayad buu ugu raaci jiray yaciishu minha uu ku noolaado walamaa balaqa markii rasuulku uu gaadhay altaasicata min cumrihi sannadii sagaalaad ee da-diisa saafara wuxuu u safray ila shaami xaggaa iyo shaam maca cammihi iyadoo uu wehelinayo adeerkii abi aalibin abu aalib ahaa bitijaaratin ganacsi daraaddii baanuu ugu raacay walamaa qaruba markii uu u dhowaaday min busra meesha busro la yidhaahdo oo shaam ku taalla ra'aahu rasuulka waxaa arkay alraahibu ninkii suufiga ahaa baxiiraa ee baxiira la odhan jiray fa akhbara waxaa ninkaasi uu u sheegay camahu rasuulka adeerkii oo abu aaliba biannahu rasuulku sayakuunu oo marka waa inan yare biannahu inankaa yar ee la socdaa sayakuunu inuu noqon doono aakhira alambiyaa'i ambiyada kii ugu dambeeyey wa talaba minhu weliba waxa uu ka codsaday an yarjica bihi inuu celiyo oo maka uu dib ugu celiyo aanuu sii wadin khawfan calayhi iyadoo ninkaasi uu rasuulka uga baqanayo min caduwin cadow yataraqabuhu sugaya oo waxyeello u geysan kara waqad istadalla ninkaasi waxa uu ku gartay ama u deliishaday calaa nubuwatihi rasuulka nebinimadiisa bicalaamaatihi astaamihiisii rasuulku uu lahaa allatii taasoo fii kutubi ahli lkitaabi ku sugnayd kutubtii ahlukitaabka waa towraad iyo injiile waxaa sheekhu qodobka koowaad uu ku tilmaamay kaana fii sikarihi yarca alghanama liahli maka rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii waxa uu ahaa mid adhiga u raaca reer maka waxaanuu ugu raaci jiray biujratin yaciishu minha nushqaayad uu ku noolaado raaciddaa rasuulku adhiga uu raacay calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii keli kuma ahayna ambiyada dhammaantood sida rasuulkuba uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam adhigaa waa soo raace oo waxaa rasuulku leeyahay maa bacata allaahu nabiyan ilaa raca alghanam ilaahay nebi ma soo dirin oo ummad looma soo dirin haddii loo soo dirayna intaan loo waxyoon ama aan la soo dirin ka hor adhiguu soo raacay saxaabadu waxay weydiiyeen wa anta ya rasuula allah oo macaadiguna miyaad raaci jirta qaala nacam kuntu arcaaha calaa qaraariita liahli maka sida bukhaari warinayo wuxuu leey rasuulku ha ree makaan u raaci jiray adhiga xoogaa shilimaadana waan ka qaadi jiray markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam yaraantiisii adhi buu soo raacay ambiyadii kalena sidaasay ahaayeen waxay leeyihin culimadu sida xaafid ibnu xajar uu tilmaamayo iyo ujeeddaa ku jirta arigaa ambiyadu ay raaceen intaan loo waxyoonin ka hor xikmadda iyo ujeeddada ku jirtaa waa tababar iyo layli loo diyaarinayo oo loo tababarayo nebinimada iyo xilka culus ee sugaya waxaa la isweydiin karaa oo tababarkaasi xoolaha kaleba miyaanu ku jiri karin geela iyo lo-da iyo waxay leeyihin culimmadu arigu waa ka daciifsan yahay oo waa ka tabar daran yahay dee xoolaha kale saynu naqaano sidaa awgeed ba wuxuu u baahan yahay ka warhayn badan taa jilicda sar inaad waxa weye la socotood ilaaliso xataa arigaa caadige dee wada caafimaadka qabada dacawada inaad ka ilaaliso biyaha iyo inaad u ilaaliso waraabinta gaajada aad ka ilaaliso galabtii xilli hore lasoo dheelmiyo si aanu bahalku u cunin in la dhex taagnaado undi laakiin waxaa laga yaabaa geela oo kale ninka geel jiraay dee geela intuu sii daayo iyaduduna magaalada iska tagaa soo ma iyo meelaha ku dhow galabta unbuu soo kaxaynaya marka culays badan kuma hayo laakiin arigu ka warhayn badan badan bay u baahan yihin wa kadalika annaas dadkuna sidaasi la mid ah mid daciifa mid xoog badan mid dhib badan mid iska waxa weye miskiina mid toosan oo hagaagsan mid qallooca intaba way leeyihin marka qofku marka uu adhigaa u adkaysto u dulqaato waxay ka dhigan tahay tababar iyo diyaarin hawlaha kale ka culusna wuu dul qaadan karaa bay ka dhigantay marka maadaama oo ambiyadii xilka iyo mas-uuliyadda loo dhiibaya ay ahayd inay ummadda isku wadaan shaqadoodii koowaad waxaa laga dhigay in adhiga ay soo raacaan oo halka ay ku tababartaanoo kuliyaddaa ay ka soo baxaan marka xikmadda iyo ujeeddadaasa ku jirta dulqaadkana waa lagu bartaa iyo dee culayska qofku inuu isaga la qabsado sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada waxaa intooda badan waxa weeye uu qadaray inay adhi raacaan inta aan loo waxyoonin waxaa kaloo ynu ka qaadanaynaa arrintaa iyada ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu u jeclaa inuu isdabero isagoo adeerkii la nool oo deegaankiisii ku nool ayaa haddana wuxuu jeclaaday in naftiisa uu dabaro oo dee adhigaa uu raaco reemaka oo dabeetana wixii uu ka heli kara ilaahay ka siiyo uu ka qaato horena waynaguu soo tilmaanay in agoonnimada iyo rajanimaduba labaduba ay ahayn laftoodu tababar iyo culayska oo loo diyaarinayay wuxu uhi sheekhu walamaa balaga taasica min cumrih rasuulku markii uu gaadhay sanadii sagaalaad ee dadiisa diisa yacni sagaal jir markii uu noqday labiyo tobanna waa la yidhi saafara ila shaami shaam ayuu u safray maca cambihi waxaanu raacayo oo uu la safray adeerkii abi aalibin abu aalib ahaa bitijaaratin ganacsi ayaa abu aalib uu u safrayo rasuulkuna waa raacay calayhi salaatu wasalaam marka maxay tahay sababta abu aalib uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u kaxaystay ila waaba inan yaroo sagaal jiroo wax weyn kusoo kordhin maayo hawshaa uu u baxayana dee inta uu ka caawin karaaba way iska yar tahay ujeeddada uu u kaxaystay ma aha ha ku caawiyo manay ahayn ha kula soo shaqeeye e waxaa abu aalib rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada buu u jeclaa aadna waa uga warhayn jiray waxaa markaa uu ka baqday haddii safarkaa uu ka galo halkaa uu kaga tago rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu dayacmo amaba la daryeeli waayo markaa isagoo aada ugu turayo o ilaalinaya ayuu sii kaxaystay markii safarka uu baxay walamaa qaruba min busra markii rasuulka iyo abubakar rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abu aalib oo adeerkii ahi ay ku dhawaadeen meesha busro la yidhaahdo waa tuulooyinka iyo magaalooyinka soo xigaa xagga jasiiradda carbeed amaba soo xiga khaliijkae ra'aahu rasuulka waxaa arkay alraahibu ninkii caabidka ahaa ama suufiga ahaa baxiira ee baxiiro lo odhan jiray ninkaasaa rasuulka la kulmay calayhi salaatu wasalaam fa ahbara camahu ninkaasi rasuulka adeerkii wuxuu uga waramay oo u sheegay biannahu sayakuunu aakhira alambiyaa inankaa yare la socdaa inuu noqon doono ambiyada kii lagu soo gebagabeeyey markaa waxa uu saynu arki doono dee calaamaad buu u cuskanayaae qeybkana ma oga wax maqanna ma oge laakiin astaamo iyo calaamada ayuu u cuskaday saynu arki doono markii haddaba uu uga warramay inuu noqon doono aakhiru اlambiyaa wa talaba minhu an yarjica bihi waxa uu ka codsaday ninkaa raahibka ahi abu aalib rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu celiyo maka uu ku celiyo khawfan calayhi isagoo uga baqanaya ninkaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam min caduwin yataraqabu cadow sugayo dee dhibaato u geysan kara cadowga uu uga baqanayaana waa alyahuud waa yuhuuddii shaam deganayd oo laftoodu calaamadaha iyo astaamaha hayay dareensanaa inuu soo dhow yahay amaba ay dhowdahay xilligii uu soo bixi lahaa nebigii ugu dambeeyey ile calaamadaha iyo astaamaha way hayaan iyo warbixintabe markaa marka ay calaamadaha iyo astaamaha ka helaan gartaanna inaanu iyagaba ahayne uu quraysh ka soo jeedo ama carab ka soo jeedo in markaa dabeetana dhibaato ay u geystaan buu ka baqday sidaa awgeed baa waxa uu ku uhi celi oo magaalada maka dib ugu celi culamaadu sira waxay sheegayaan inuu abu aalib soo celiyay rasuulka alayh isalaatu wasalaam magaalada marka ay dib ugu soo noqdeen waqad istadalla calaa nubuwatih ninkani raahibka ahi nebinimada rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxa uu u daliishado uu u cuskaday bicalaamaatihi alatii calaamadihii fi kutubi ahli lkitaabi ku sugnayd maxay kutubtii ahlulkitaabka waa altowraatu waalinjiil labada kitaabba waxa ay faahfaahiyeenay warbixin rasmiya ka bixiyeen nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo astaamihiisa iyo xilliga uu soo bixi doono marka maadaamoo calaamadaha iyo astaamaha uu ogaayo oo nin aqoonula u ahaa calaamadihiina rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaa inan yar ahaaba ay ka soo ifbaxeen oo uu ka arkay sida awgeed baa waxa ihi waa sayakunu aakhir alambiya waxaa markaa aynu qodobka ama arrintaa iyadaa ka qaadanaynaa ahlulkitaabku rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ay ogaayeen waanay garanayeen calaamadihiisa way hayeen laakiin markii qaarkood ay arkeen inaanu iyagaba ka mid ahayn iyagana aan laga soo saarin cid kale laga soo dhex saaray ayaa ay diideen oy ka hor yimaadeen oo xilliyadii hore dee waabay waabay ku hanjabi jireen yahuudi oo waxay odhan jireen marka carabta kale ay islaayaan nebi baa soo bixi doono oo annaga ayuu noo nusrayn doonaayo markaasaanu idinkana dee gamal idinka dhigi doona way ugu hanjabi jireen laakiin markii ay arkeen in arrintu ay si kale tahay oo umakaba ka soo baxay iyagana aan loo jeedin ay ku khasbayin diintan islaamka inay soo raacaan markaasaa cadaawadii colaad ay kala hor yimaadeen rasuulka alayh isalaatu wasalaam kaana salى اllahu alayh wasalam rasuulku waxa uu ahaa fii sikarihi yaraantiisii yar calqanama mid adhiga u raaca liahli makata ree maka biujrati nushqaayad buu ugu raaci jiray yaciishu minha uu ku noolaado walamaa balaqa markii rasuulku uu gaadhay ataasicata min cumrihi sanadii sagaalaad ee da'diisa saafara ila shaami shaamba ayuu u safray maca camihi abi aalibin isagoo wehelinaya adeerkii abu aalib bitijaaratin ganacsi awgii baanu abu aalib u tegay shaam walamaa qaruba markii uu u dhowaaday min busra meesha busro la yidhaahdo ra'aahu waxaa arkay rasuulka alraahibu ninkii caabidka ahaa ama suufiga ahaa baxiira ee baxiira lo odhan jiray fa ahbara ninkaasi wuxuu u sheegay camahu rasuulka adeerkii biannahu inankan yar ee la socda sayakuunu inuu noqon doono aakhir alambiya ambiyada kii ugu dambeeyey wa alaba minhu weliba waxa uu ka codsaday an yarjica bihi inuu celiyo ula noqdo khawfan alayhi isagoo uga baqanaya min cadawin yataraqabu cadow sugayo oo dhibaato ugeysan kara waqad istadalla waxa uu u cuskaday calaa nubuwatihi nebinimadaa uu sheegay bicalaamaatihi calaamadihiisii wa calaamadihi rasuulku uu lahaa allatii taasoo fii kutubi ahli lkitaab kutubta ahlulkitaabko towraadiyo injiila ku sugnayd as'ila bimaada kaana yashtaqilu muxuu ahaa rasuulku mid ku mashquulsan oo qabta fii siqarihi yaraantiisii mataasaafara ila sham goormo ayuu u safray shaam maca man saafara yuu la safray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam man ra'aahu yaa arkay fii safratihi aluulaa safarkiisaa koobaadee shaam ugu baxay ciddii aragtay ee la kulantayay ahayd maada ahbara camahu ciddaa rasuulka la kulantay rasuulka adeerkii maxay u sheegtay maadaa alaba minhu ninkaas muxuu rasuulka eh, waxaan le ka codsaday abu aalib bimaada stadalla maxay buu u cuskaday calaa nubuwatihi nabinimada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam alkhulaasa kaana waxa uu ahaa rasuulku fii sikarihi yaraantiisa yarca alghanama mid ariga u raaca liahli maka wa saafara ila sham shaam ayuu u safray maca camihi iyadoo uu heliyo adeerkii wahwa bnu tiscin aw ibni alaa aw ibnu aw ibnu halaaa cashrata isaga oo waxa weeye sagaal jir ah ama saddex toban jir ah labiyo toban jirna waa leeyihi wa ra'aahu waxaa arkay alraahibu ninkii caabidka ahaa baxiira ee baxiira loo odhan jiray wa carafa fiihi ninkaasi waxa uu ku gartay rasuulka calaamaati nubuwati calaamadihii nebinimada addarsu taasic cashirka addarsu saabic cashirka toddobaad safratuhu thaaniyatu ila shaam waa safarkii labaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tegey ama uu ugu baxay shaam mid waa kaa koobaadoo waynu soo aragnay fi alkhaamisati walcishriina min cumrih sanadii shan iyo labaatanaad ee da-da rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa markii uu shan iyo labaatan marayay da ahaan saafara rasuulku waxa uu u safray ila shaami xaggaa iyo shaam maratan haaniyatan mar labaad waxaana safarkaasi uu ugu baxay u ahaa fii tijaaratin ganacsi ganacsigaasoo lisayidati khadiija u sugnaaday ama ay iska lahayd khadiija bintu khuwaylid wa kaanat waxay ahayd khadiija daata sharafin wa maalin mid sharaf iyo hanti u saaxiib ah maamuus iyo maal labadaba mid u saaxiiba ah ay ahayd tasta'jiru rijaala ragga ayay ka shaqo gelin jirtay fii maalihaa hantideeda oo hantiday dee uga shaqayn jireen iyo xoolaheeda waqad ikhtaarathu rasuulka ayay u dooratay lihada alcamali shaqadaa ganacsiga ee loogu baxayo waxa weye shaam iyo hantidaa faraha badan ee la qaadayo ee ganacsiga ah waxay mas-uuliyaddaa u xulatay nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam waayo liannahaa iyadu samicat waxay maqashay bisidqihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam runtiisa wa amaanatihi amaana ilaalintiisa wa akhlaaqihi shariifa iyo akhlaaqdiisii qiimaha badnayd ee sharafta badnayd wa kaana macahu rasuulka waxa uu wehelinayay oo safarkaa ku wehelinayey khaadimuhaa shaqaalaheedii ama addoonkeedii maysaratu ee maysaro la odhan jiray fa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maysara fa wixii ay qaadeen ee hantiya bay iibiyeen wabtaacaa alaabtii kale ay doonayeenna way soo iibiyeen oo way soo iibsadeen wa rajaca waxaanay la soo noqdeen biribxin cadiimin macaash weyn bay la soo noqdeen safar ah, safarkan labaadee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu baxay shaam ah, waa markii da-diisu ay ahayd shan iyo labaatan yani shan iyo labaatan jir buu ahaa markaa kan labaad kii hore waa ka duwan yihi da ahaan iyo sababta uu u safray ee u baxay iyo cidda uu helinaysa markaa hore inan yar buu ahaayo adeerkii la socda haddana waa nin weyn weynoo hanaqaado mas-uuliyad ba la saaray oo dee bani aadam u shaqaynaya marka markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan iyo labaatan jir uu gaadhay waxa uu u safray shaam mar labaad markaa labaadna wuxuu u baxay waa fii tijaaratin lisayidati khadiija ganacsi ay khadiiji lahayd hadda markaa garoo isagii khadiijismay guursanay la soco halkaa ayuu markaa uga shaqayn jiray markaa waxay yacni ka dalbatay ama ay ka cotatay inuu isagu noqdo mas-uulka safarka iyo ganacsiga iyo hawsha isagu u xambaarayo u qaaday khadiijina waxay ahayd sidaa sheekhu uu tilmaamay daata sharafin wa maalin gabadh laba arrimood bay isku darsatay waa maamuus iyo maal dadkuna waa maamuusi jireen oo marwo qiimo badan bay ahayd maal iyo hantina ilaahay waa siiyey tasta'jiru rijaala fi maaliha hantidaa ilaahay uu siiyey bay ragga ka shaqo gelin jirtay ciddii shaqo doona marka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam raggaa dee shaqaalaha u ahaabuu ka mid ahaa ee maalkeeda hantideeda uga shaqaynayay waxaana xusid mudan khadiija radia allaahu canha markii ay maalkaa iyo hantidaasi weliba safarka ee shaam loo baxayo ee masaafada dheer iyo hawsha faraha badan iyo culayskaba wadata ay u baahatay inay safarkaa loo baxo waxay u xulatay nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad ikhtaarathu lihada alcamal maxay ku xulatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam had iyo jeer qofka ganacsadahay muxuu jecelyahy shaqaaluhu inuu noqdo qof ammaano leh wakhtiga ilaaliya Eh, lagu kalsoon yahay eh, runtiisu fiican tahay oo dee qof run sheega inuu yahay intiibay ku xulatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wax alla wixii qof ganacsada ahay shaqaalihiisa kiisa ugu wanaagsan iyo tilmaamaha ugu fiican ee uu ku xulan lahaaba waxa weeye dee uu doonayey ayaa iyaduna ay ka heshay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waxay maqashay rasuulku inuu yahay runlow oo aan been lagu oqoonin waxay aragtay amaba ogaatay inuu yahay mid amaanada ku fiican akhlaaqdiisuna aada u qiimo badantay waa tilmaamo inta badan aan dadka ku kulmin inta badan aan dadka ku kulmin weeye oo qofka laga helaaba dee laga yaabo inuu yahay waxa weye mid eh, naadira ah ama iska yar waaya n waayo waxaa laga yaaba qofku hadduu runta ku fiican yahy inaanu amaanada ku fiicnayn baa dhici karta amaanadu ku fiican yahy laakiin akhlaaq ahaan baa lagayana qaarkood inay wax kasi noqdaan marka saddex tilmaamood oo cajiiba ah ayay ku aragtay waa runtii waa amaanada iyo akhlaaqda wanaagsan markaasay u xulatay inuu isagu hawshaa iyo shaqada mas-uul ka noqdo oo safarkaana isagu u hogaamiyo waxaana la socday oo wehelinayey wa kaana macahaa khaadimuhaa maysaratu ninkii gacanyaraha u ahaa iyada amaba dee addoonkaba u ahaa oo maysaro lo odhan jiray markii shaam ay tegeen fa baaca wabtaaca wa rajaca biribxin cadiim wixii ay sideene agab iyo bagaashana way iibiyeen wixii loo baahnaayee ay ka dalbatay inay soo iibiyaanna way soo iibiyeen weliba wixii ay ka firanaysana way ka heshayoo wa rajaca biribxin cadiim macaasha ad u badanna halkaa waxa weeye waa keeneenoo way ka faa'iday khadiija haddaba maysara markii rasuulka uu la socday calayhi salaatu wasalaam intii ay shaam u socdeen waxyaaba la yaab leh ayaa waxa weeye uu rasuulka ka arkay calayhi salaatu wasalaam oo kutubi siyar ay tilmaamaan sida waxa weeye daruurtii oo rasuulka u hadhinaysa calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaabo kale oo cajiiba oo qaraa'iba asilatun mataa saafara rasuulu sal allahu alay wasalam ila shaami fi lmarati aaniya goormuu rasuulku u safray shaam markii labaad limaada saafara muxuu safray kayfa kaanat sayidatu khadiija khadiiji siday ahayd xaaladeedu maxay ahayd limaada htaarat irasuula maxay rasuulka ugu xulatay lihaada alcamali camalkan isaga ah oo addee safarkaa shaam man saafara macahu fi hadihi lmara markan yaa ku wehelinayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam safarkaa isagaa alkhulaasa wa saafara ila shaami maratan aaniya rasuulku waxa uu u safray shaam mar labaad wa cumruhu khamsun wa cishruuna sana iyadoo da-diisu shan iyo labaatan ay tahay fii tijaaratin buu u safray ganacsi lisayidati khadiija u sugnaaday gabadhii khadiijo lo odhan jiray wa hiya khadiij sayidatun daatu ghinan wa sharafin waxay ahayd marwo hanti iyo sharafba wa kaana macahu ghulaamuha maysara waxaana la socday oo wehelinaya addoonkeedii maysaro lo odhan jiray addarsu athaamin cashirka sideedaad zawaajuhu bisayidati khadiija waa guurkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu guursaday gabadhii la odhan jiray khadiija markii maysara uu soo noqday iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo wada socda ninkaa maysaro oo dee addoon u ahaa khadiija ayaa waxyaaba aada u cajiiba uga warramay oo rasuulka uu ku arkay calayhi salaatu wasalaam tilmaamaha iyo waxyaabaha uu ku arkay oo sii xoojiyey rabitaankii khadiija radia allaahu canha ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka horeba way ku kalsoonayd oo dee waa tan xulatay dee inay nolol wadaagaanoo oori ay u noqoto ayaa arrimahaasi ay ku dhiirigeliyeen saynu arki doonno bacda rujuucihi bishahrayni soo noqoshadiisii kadib laba bilood min safratihi thaniya safarkii labaad ee shaam uu ku tegay markii uu ka soo noqday laba bilood uu sii joogay tasawaja rasuulku waxa uu guursaday bisayidati khadiija gabadhii khadiijo la odhan jiray wa hiya alatii khadiiji waa gabadhii khatabathu guurka ka dalabtay iyadaa arrintaa kala hadashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay kala hadashana wax dhibi kuma jirta waa laga yaaba inaga dhaqan ahaan malaynaysaa waa yaro ceeb in gabadho dhinku tilaamaysa guursanna <laughs> inta badan raggun baa lagu yaqaanaa soo laakiin iyada lafteedu haddii nin wanaagsan ay hesho oo fiican oo lama dhaafaana ah, dee inay iska way way way ka dalban kartaa mushkiladna ma laha ceebna ma laha ceebna ma laha waayo laakiin dee waxaa yaro qariib ka dhigaya dhaqan ahaan inaga arrintaasi dee raggay ka timaada oo dumarkeenu xataa haddii ninka ay doonayso xoogaha isadkayntaa ku yaro badan xagga xishoodka weyaan de wax kala maaha <laughs> xishoodkaa la yaro la yaro taraaraxay waxaa laga yeelanaysaa haddii aad tidhaahdo adigu aad kaga horrayso bilow si kalaba loo arka ha ama u ninkaasi wax kaleba moodaa marka wax dhibi kuma jirto maysarana markii uu rasuulka waxaan le markii uu ka warramay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam tilmaamaha uu ku soo arkay ee khadiijana waxa weeye uu uga warbixiyey ayaa dabeetana ay arrintaa ka dalabtay rasuulka calayh isalaatu wassalaam intay dee ragba badnaayeen ilee weynu ognahay oo quraysh waxaa ku noolaa khadiiji gabadh iska caadi oo maka un iska degan may ahayna waxay ahayd gabadh la yaqaano oo hanti iyo maal iyo sharaf intaba kulansatay waana noocaa raggu ka helaan soo maa ha laakiin madaxdii quraysheed ee kale magaca iyo dee meeqaamkaba meesha ku lahaa may danaynin waayo iyadu taa may doonayn qof akhlaaq leh bay doonayso oo dhaqan leh oo nolosha ay la qaybsato marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waxa weeye xulatay wa kaana cumruhaa arbaciina sana dadi da-deeduna markaa rasuulku uu guursaday calayhi salaatu wasalaam afartan sano ayay ahayd khilaaf baa ku jira culimada qaarkood waxay leeyihin sideed iyo labaatan bay ahayd laakiin kutubu siira waxaa inta badan ku xusa inay ahayd afartan wa cumruhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagana da-diisu waxay ahayd markaa khadiijo uu guursaday khamsan wa cishriina sanatan shan iyo labaatan marka imse sanaa udhexeeyay shan iyo toban sano soo ma ayay ka weyneen waayo halkaana waxaad ka fahamtay gabadhu ninka way ka weynaan karta mushkilad ma laha xaaraan kaba hadde may fahamti oo dee calayhi isalaatu wasalaam waa kaa adigaa arkaya waa ta labaade da-du iyo kala weynaantu maqsadka ma aha maqsuudku waa isfahamka in la isfahmoo la wada noolaan kara wey aba la yaro kala weynaadabe laakiin la wada noolaan karaa muhima way u badan tahay oo dee waxaa la yidhaha ninku dha maxaa soomaalida odhan jireen ninku dhali karaa ku dhaqi kara sooma markay inanta ka hadlaya yani waa inuu weyn yidda ahaan marka wuu ka weynaan karaa way isla ekaan karaan iyadaa xoogaa ka yaro madax fiiqnaan karta ilaa aakhirihi waa iska caadi noloshu isfahamun bay ku salaysantah imise iyadoo laga yaabo dee inuu guursadaba iyadoo daahaan aada uga yar haddana wixi uu ka doonayey sidii waxu doonay buu ka waayey marka waxay ku xidhan tahay isfahamka iyo sida labada qof isla jaan qaadi karaan ayuun bay ku xidhantay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama oo waxa weeye uu ahaa dee isaguna inuu doonayo inuu dhowrsoonaado khadiijina ay tahay gabadh aad iyo aada u qiimo badan kamuu diidna uu ka aqbalay ilaahayna subxaana wa tacaala khayr fara badan ayuu ka siiyey wa kaanat waxay ahayd qablahu rasuulkaa horti waa khadiije mutasawijatan biabi haala nin lo odhan jiray abuhaala ayaa hore ay isu guursadeen waqad maata waanuu dhintay walahu waladun minha iyadoo inan markaa u dhashay ismuhu haala magaciisana lo odhan jiray haala waxaa kaloo la yidhi hindun baa lo odhan jiray ismigiisa ama magaciisa waqad dhab ahaantii waxay ku nagayd khadiiji oo ay la noolayd maca rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka maciisa khamsan wa cishriina sana shan iyo labaatan sano ayay dee reer ahaayeen walam yatasawaj manuu guursanin rasuulku hayrahaa gabadh kale xataa tuwafiyat ilaa khadiiji ay dhimatay oo la oofsaday khadiija radia allaahu canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam shan iyo labaatan sano ayay wada noolaayeen oo dee nin xaaskii ay isu ahaayeen waana gabadhii ugu horreysay ee uu guursaday gabadh kalena muu guursan intii khadiije ay noolayd waayo aada buu ugu hayay maamuus iyo qadarin marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadh kale muu guursan ninba ilaa ay dhimatay macnuhu maaha dee guurku wuxuu tilmaamayaa gabadha in lagu kacsan yahi maaha aduu ninku labaysta ama saddexaysta ama maaha laakiin maadaama oo khadiija radia allaahu canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay aada u garab qabatay oo maalkeeda iyo muruqeeda iyo maskaxdeedaba way la garab joogtay rasuulka alayh isalaatu wasalaam si gaar ah markii ilaahay subxaana wa tacaala uu waxyooday xilkaa culus la saaray ee dacwadda uu bilaabay de waa tii aadka u dejinaysa soo ha yani markii rasuulku qaaru xiraa waynu arki doonaa markii waxyigu ku soo degay isagoo argagaxsan oo naxsan bu guriga yimi soo ma oo le dairuni dairuni iduuduuba khadiijo aad ba u dejisay rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxay tihi wallahi laa yuqzika allahu abada ilaah baan ku dhaartay weligaa ilaahay ku hoojin maayo dabeete waxay sheegtay tilmaamo aad u cajiibo cidda laga hela adaa yar tahay qaraabadaad xidhiidhisaa culayskaad dad ka dulqaada xaqaad u hiilisa ad u gargaartaa qof noocaasa ilaahay ma hoojiyey isdeji ha gabadh aada u caqli badan baxayd oo halka laga yaabo mid kale marka ninkii oo naxsana yimaado iyaduna ay ka ag muusanaabi lahayd de oala haddaba xaggeen ku geyna waa taas may odhan qalbigay u dejisayba iyadoo yacni doonaysa inaanu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam warwarin markii dambena waa tii u geysay ninkii odayga ahaa deetana yani isna dee wuxuu usii sheegeen waxyaabaha waxyiga iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu u dhiibayo waayo sidaa awgeed baa mar intii ay noolayd ee rasuulka ay oolida u ahayd khadiije rasuulku lama guursanin calayhi salaatu wasalaam aadna wuu u qiimayn jiray markii ay dhimatay xataa kadib dumarkii ay asxaabta ahaayeen ee ay isku fiicnaayeen wuu xidhiirin jiray rasuulku alayh isalaatu wasalaam waa qiimaynta uu u hayay khadiija ilaa caaishiba ay ka yara masayrtay markii rasuulku ammaantii khadiijo uu ku celceliyey xoogaa ayaa waxay tidhi mid islaam gabowday oo dhimatun baad hadal haysaa inantan yar meederka in ilaahay kuugu bedelay iyadaa isu jeeda marka eh, ilaa xataa dumarkii noolaa ay ka masayreen waryihii rasuulka alayhi isalaatu wasalaam oo caaisha ay ka mid tahay yani rasuulku aad buu u qadarin jiray khadiija dumarkii ay asxaabta ahaydna wuu xidhiidhin jiray weliba wuxuu odhan jiray qiimaynta iyo qadarintaan u hayaa waxay ku timi khadiiji xilli dadku ay eriyeen bay isoo dhoweysay hantideediiyo maalkeeda ayay igu garab istaagtay awlaaddana awlaadaydana ilaahay iyadu igaga arsaaquu iga siiyey marka dee laga reebay inankii rasuulka alayh isalaatu wasalaam ibraahim oo maariyat alqibdiya ay dhashay markaa tilmaamahaasay lahayd rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam lama guursanin intii waxa weye noolayd waay waqad aqaamat maca arasuuli sala allahu calayhi wasalam dhab ahaantii khadiiji waxay rasuulka la noolayd oo oori ay u ahayd khamsan wa cishriina sana shan iyo labaatan sano walam yatasawaj rasuulku ma guursanin hayrahaa cid aan khadiijo ahayn xataa tuwufiyat ilaa la oofsaday oo ay dhimatay as'ila mataa tasawaja bisayidati khadiija goormuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam guursaday khadiija kam kaana cumruhaa da-deedu imisa ayay ahayd yowma tasawaja biha maalintaa rasuulku uu guursaday calayhi salaatu wasalaam kam kaana cumruhu sala allahu calayhi wasalam rasuulkana da'diisu imisa ayay ahayd markii khadiijo uu guursaday biman kanat sayidatu khadiija yay ahayd gabadhaa khadiija loo odhan jiray waa khadiijatu bintu khuwaylide mutasawijatan mid guursatay qablahu rasuulka hortii yay guursatay kam sanatan aqaamat maca arasuuli sala allahu alay wasalam imise sano ayaa rasuulka ay la noolaydoo oori ay u ahayd alkhulaasa bacda rujuucihi bishahrayni tasawaja bisayidati khadiija kadib markii rasuulku uu ka soo laabtay shaam laba bilood kadib yani laba bilood markuu sii joogay waxa uu guursaday khadiija wa kaana cumruhu arbaciina sana da-deeduna afartan bay ahayd bacda zawjiha abi haala wuxuu rasuulku guursaday khadiija kadib markii uu ka dhintaayo odaygeedii haal loo odhan jiray abu haalo lo odhan jiray wa labihat macahu hamsa wa sana shan iyo labaatan sano ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay la noolayd oo oori ay u ahayd allahu aclam wabilahi towfiiq sala allahuma calaa nabiyina muxamed